بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع هذا كان باب تألف قلب من شخص bal qalbigii soo dumitaankiisa lasoo dumo ee ruuxii lasoo dhoweeyo yukaafu loo cabsanayo calىa iimaanihi iimaankiisa oo dee iimaankiisa loo baqanayo lidacfihi lidacfi liأjli dacfihi dacfiga iimaankiisu daciif yahay daraaddeed ruuxa loo baqanayo bal ta'liifkiisii waa tanba xataa asnaaftii zakada ilaahay subxaana wa tacaala uu qeyb kaba mid ah ama asnaaftaa sideedaa kaba dhigay kuwa almualafatu quluubuhum soo dhaweyntii lasoo dhaweynaye lasoo dumaye wax la siiye ikraamiye umuuro ixsaanka ah iimaankii lagu jeclaysiinaye loogu sugaye bal taas buu baabkeedii yahay iyo wanahyi nahayn buu baabkeedii yahay can alqadci goyn biliimaani imaan la jasmiyo weeye goyn la gooyo macnaa la jasmiyo imaan ruux dee loo jasmiyo inuu ruuxaasi mu'min yahay min gayri daliilin qaadicin iyadoo daliil qaadic aanu jirin ruuxaan khibro badan loo lahay ama ta adigu bal kolley waa wax qarsoon oo dee inagaba qarsoon iimaanku khaasatan bal matalan markaa goyntii la goynayey la jasminayay iyadoon daliil qaadici jirin taasna nahintii la iskaba ayuu baabkeedi yahay xadiidkani labada arrimood bay noogu iman xadaثna بن abي cmر qال xadaثna سfyاn عن الزهriي عن cاmir بن سعد عن أbيه qال أنه qاal bal dee kol hadii iبن abي cmر yahay سfyاn waa سfyاn iبن cuyeyno una سfyاn kale maaha caamirkana waa camir ibn sacd ibn abi waqas oo atbaac taabiciintii dhexe kaba mid ah siqanaba ah labada صaxiix iyo keyrkoodna inoogu sugan aabihiina waa صaxaabigii jaliilka axad alcashara sacd ibn abi waqas weyn qaala wuxuu ihi sacd qasama waa qeybiyey rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay qasman macnaa wax yimi oo xoolo ahaa ayuu qeybiyey wax buu qeybiyey oo qeyb bu adigu maal iyo buu qaybiyey qaybitaan faqultu waxaan idhi yaa rasuul الlahi rasuulkii ilaahay ow acdisi fulanan macnaa markuu qaybiyey ayuu dad meesha joogay buu inna siiyey ninna uu ka tegey oo muusin markaasaa waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay oo acdisi fulanan bel hebelna xoolahan iyo qaybinta ku dar oo waxsii fa inahu mu'minun waa nin mu'mina ah, hebel waa nin mu'mina ah, oo raggana dee isagaabuu isaga agtiisa kaga wada mudnaa dadkan wax la siiyey mu'min weeyaane waxa weeye bal markaa sii wax faqaala الnabiyu salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi aw muslimun amase waa muslim awdu wowdu way sukunsan tahay waana ti dee tanwiica iyo waxyaala macnaheeda yeelanaysa halkan waa idraab bay ama keenaysaayo bimacnaa bal weeye oo waxaan u ishaarayaa rasuulka ilaahay u tilmaamayaa sida haboon inuu yidhaah oo halkan uu ka leeyahay fainahu muؤmin ayaa waxaa mudan weeye oo dheh muslim dheh taasaad arkaysaa acmaasha daahirkaa ku muuqanaya markan iimaankiiyo islaamkii iimaankiina wixii qarsoonaa ee dee tasdiiq iyo umuuraha sida xadiidkii jibriil lagu fasiro islaamkiina acmaashan muuqanaysa ruuxu wuxuu haleeli karaa garan karaa waatan waxyaalaha kale way kaba qarsoon yihiin ee bal waxaa tidhaahaa oo de de ama ah, mslim de oo manaa tan waa sanaa mudan weeyo manaa qaybtan adoo san kale kaba cabira bal laftiga riwaayada saas abay kuba timi xadiidka duruqdiisa qaare xadiidkuna isagoo intan ka dheer buu inoo soo socdaa aquluha waxaan ku qowlayay halaaثan saddex goor baan hadalkaa ku qowlayay oo waxaan idhi hadalkaas acdi fulanan ayaan ujeedadu markii uu yihi ayuu rasuulku aw muslim uu yihi haddana si ay soo socoto dee ninkan si u arkayey dadka kale la siiyey inuu isagu kagaba mudan yahay uu arkayey ayaa kaba qaalib noqoto hadalkiibuu ku celiyey rasuulkuna waa ku celiyun haddana waa ku celiyo saddex gooro ma hadda inuu istabageliyey ee kolba markuu muddo joogaba hadalku odhanayay wayuradiduhaa waan u oo kelimadana aw muslimun calaya korkayga rasuulkuna halaatan saddex goor waa jawaab ahaan aw muslimun bu waatan damiirkan haadi un baabay dee imaka dib uu ufasire aw muslimun tii buu rasuulka ilaahayna ku celceliyey uma qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi isagoo xikmadda u sheegi iyo sababta aw isaga aanu u siin qoladan kalena u siiyey inii anigu la ucudi waan siinayaa arajula nin baaban wax siinaya walxaal kayruhu ninkaa kayrkii axabu ilaya aniga xaggayga marka loogaba jacayl badayo anigu aan kaba jeclay minhu ninkan aan siiyey oo iyadoo kuwo kaleon ka jeclay ay jiraan oonan siin ayaan isaga siinayaa waxaan u siinayaana makhaafata an yakubbahu اllahu in ilaahay u rido oo wejiga uu ugu tuuro fi naari naar ka cabsigeed oo dee dee intu markaas ruuxan iimaankiisaa daciifa ridoobaba gaaloobaba markaa taa uu naar ku galo oo idhaahay afgembi iyo wejiga ugu tuuro naar anigoo kaba baqanaya si uu taa uga badbaadaan kan siinaya kana dee imaankiisi iyo umuurahaas ayaan kuba daynaya bal <clears throat> waa inoo soo socdaa isagoo kaba dheer riwaayadiisa labaad oo dee markaasaan arki doonaa bal ficilkan marka la eego yakuba kolley waxaan filaya inaan horena usoo yar aragnay dee baraarujintu laakiin haddana ruuxii waa wax dee kolley celcelintaasi iyo lagu celcelinaya waxa ay wax ku sugnaadaan ama ruux ay ugaba sugnaadaan marka la eego afcaasha luqada carbeed dee waxa badan ama asalku yahay ficilku markuu saddex xaraf kaba kooban yahay san oo kale hulaati inuu noqdoba laazim hadhowna marka loo baahan yahay de inuu mutacaddi noqdo hamze iyo laguba daro ficilkani laakiin taa waa ka duwan yahayoo markan imika waa hulaaثigii oo iyada aan fadxinayno kabahu yakubhu macnuhuna waxa weeyaan waa dee af markaa qalabahu weeyaan uu gediya ama wejigu u tuuray baabuu noqon marka uu rubaaci noqdo ee hamse lagu kordhiyo ficilkii laasim buu isu rogayaa waa arrin dee matala ega qariib ah oo dee cagsigii afcaashii kalea oo haddii aan idhaahno kaba hadday ahayd mutacadi akaba marka la idhaha u foorarsaday wey akaba uu foorarsaday ama adar qaraata bal bukhaari kitaab zakaat isagoo mala xadiidka ayaabu soo dhigtaa oo isagoo cibaaro kala cabiraya ficilku dee markaa imaka marka kamba la idhaha ficil waaqicuu noqon markan kalena waaqicmaa ujeedada laazim iyo mutacadib u wadaa <clears throat> bal markaa tani waa taas oo waa ficil macnaha malaa dee afcaal yar oo kooban oo lamidana waa la helayaa bukhaari barhkoodba ishaaro halkaas kitaabkiisa dhexdii <clears throat> barka markaa taasi waa mid xadiidkuna waa inoo socdaa xadaثanii زuhayr بnu xarbin qala xadaثana yacqub bnu ibrahima yacqub ibnu ibrahim dee marar badan baan soo maray miyay dhacaysaa ma kuma dhamayn kara abtirsiintiisa ruux ayaa ma jira inago ibra ibrahim ha yacqub yacqub ibnu ibrahim ibnu sacad ibnu ibrahim ibnu cabdiraحman ibnu cafa tamam qaala markaa wuxuu yidhi yacquub ibnu ibraahim baa yihi xadahana bnu akhi ibni shihaabin habeen dhoweydna waan soo aragnay imaamkii weynaa ibnu shihaab baa u adeera dee rutbadii cilmigii adeerkii maba laha oo bal ragga marka la ego siqaat ruwaad dabaqadooda sare iyo raggoodaa sare ma aha oo waa ka waabsan yahay bo kolkol awhaam iyo waxyaalo aklaad waa yeeshaa moxamed ibnu cabdillaahi baa la yidhaahaa waa ibnu muslim waana de marka wuxuu ka warinaya can camihi adeerkii ibnu shihaab qaala marka adeerkaay wuxuu yihi akbaranii caamir bnu sacd bn abi waqaasin waa sanadkii horeba can abihi sacdin ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam kolay ladaaifta isnaadkana waxaa kaba mid ah yacqub ibnu ibrahim iyo inta ka dambeysay ilaa saxaabiga waa niman isku wada reera oo dee waa shan bay markaa noqon yacqub ibnu ibrahim iyo ibnu akhi zuhri iyo zuhri oo kale iyo camr ibnu sacad iyo abihi waa reer wada bani zuhra qoladii amina bintu wahb um umu rasuuli llahi salى الlahu عalيه wasalam reerka ay kaba dhalato waa inu isla wada reero wey <clears throat> wuxuu yihi de markaa yihi waana wada reer madine ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay acdaa wuxuu siiyey rahdan rahdi rahdigu waa jamaaco kollay toban wixi ka yar malaha mfrad lafdigiisa ah, malaha barkood saddex ilaa sagaal bay yidhahaan kolkol way yar dhaafi karaane lakiin rahdigu waa taas haddii lakiin kolkol la yidhaha rahdu rajul oo kale taasi iyada waxay noqonaysaa ruuxa qabiiladiisii ama jiribkiisii dhowaa ayaa rahdu rajul ay noqon marka taas oo kale ay tahay lakiin markay noqoto sidan oo kale waa jamaaca un dad adigu cadad tobaneeyo ah ama toban dee ka yar waabsan toban iyo wax ka hooseeyo bal matalan ah oo rag ah laftigna ma laha kole ficilkana sidaan aragnay imaka halkan ficilka acdaa dee sida macruufka laba mafcuul buu qaataa mafcuulkii labaad baa xadfan oo waa wixii uu bixiyey rasuulki ilaah uu siiyo dee waa maalkii ah waxaana kolley macruuf ah iyadoo dee min baab ifaade ay tahay acdaa iyo baabkeeda oo kale kuwa labada mafcuul qaata waxaa jaa-is ah sidan acdaayoo kale labada mafcuul in la wada gooya jaa-is weeye qur-aankana way kuba sugan tahay faama man acdaa wataqa acdaa mafcuul labadii mafcuul midna maba jiraan oo kale kol hore la xadfo oo waxa weeyaan kii dambe uu joogo oo xataa yucdu ljizyata oo kale wahum saabirun qur-aanka manaa xataa yucduunakum ljizyata ayaa markaa macnuu noqon ilaa idin siiyaan jizyadii iyadoo ka dambe la xadfo walasawfa yucdika rabuka oo dee waxi uu siinayey bakaalkan oo wax raali geliya ayaa iyada waa xadfantay kan labaad la xadfay intaba waa wax wada jaa-isa luqadii oo kale macnaa labadoo la wada gooyo mafcuulka horoo la gooyo mafcuulka dambe la gooyo de macnihiina waa markaa kolley macno jiraya taas baab ifaado xagga imaka baabkan <clears throat> haddaba acdaa rahdan walxaal sacdun sacad jaalisun baynahum jamaaca meeshii joogay waxbay weydiisteen rasuulka ilaahay baa wax siiyey sacadna waa fadhiyey sacdun jaalisun fiihim sacadna dhexdooduu joogay oo waa ka mid buu ahaa haddeeg hadalku wuxuu keenayey ama muqtada daahir aan idhaahno inay sacad baa warramaya hadalkii ka warramaya inuu yidhaaho wa ana jaalisun fiihim riwaayaadka qaarna way kuma timi aniga oo dee dhex fadhiyan isaga lagama warramayo cid kale kama warramaysa isagaa warramayo sheegaya haddana waa ka waa iska warramayo sacad jaalisun fihim kalley waa muxasinaadka xagga badiic oo kale waxay tajriid yidhaahaan ruuxuu naftiisii wax kale ka shaksi kaba soo dhex saaro oo markaa kaba waramo oo kale tajriid halkan dee iltifaat ma noqonayso waayo markii hore wax imika siiqada markii hore dee jirtay oo wade ama takalum ama khidaar socday oo haddana kii kale loo wareegay maamalaha sakaki agtiisa mooya wa sacdun jaalisun fihim qaala sacdun ba wuxuu yihi fataraka rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulki ilaahay baa wuxuu ka tegey minhum waa min arahdi man lam yucdih ku aanu siin oo macnaa rahdigii ninkaba mida muu siin rasuulka ilaahay waa qabiyey kole ninkana waxaa la odhanaya jucayl ibnu suraqata damri soo xaafid ibnu xajar fatxulbaari uu kuba soo qaado kana soo naqliyo magaazida waaqidi uu kaba soo naqliyo dee marka la eego waxyaalaha caynkaasa kolley markaasi dee iskaba noqonayo wa markaa wax la ictimaadsado waxyaalahaas yar iyo umuuriyo kuba tacalluqsan dee sida kale xadiiska u daciifiyeen be wahuwa ninka uu kaba tegay rasuulka ilaahay acjabahum ilaya aniga agtayda ka ugu cajab badan ka ugu qiimo badan ka ugu mudan buu ahaa diin ahaan baabuu kaba waramaya faqultu waxaa idhi ya rasuul llahi rasuulka ilaahay maa laka waxaa kuu sugnaaday muxuu yahay oo can fulaanin acrabta can fulan hebel aada uga jeedsatay hebel aanad uxusiin oo bal masalan taas maalaka maad waa ti istifaamiyad ahayd kollay markaa laamtina dee uxun baan iskaba qadaranaynaa lakada kuba sugan dee jar xarfigan jarsi uguma tacalluqo oo bal masalan can fulanna anigan ficil kaleba qadare oo cayni oo kale isaguna cumdatulqaari sharaxa bukhaari mar uu cibaaradan qabanayay awidha maaduna waa lilistifhaam laamtanna waxay ku tacalluqaysaa wax maxduufa cantuna wax maxduufay ku tacaluqay o laabtii xasal oo kale ayaabu qadaray waa de waa de wax kalena waa la qadari karaa xaggan kalena canta horteedna acrata oo kale ama wax laba mida ah. oo markaan idhaahno ma laka wa ayu shayin xasala laka waxaa adiga ku dee sababtiibuu weydiinaya maxaa de waxaan ku xasilay uu yahay can fulanin acradta can fulanin hebel aada uga jeedsato hebel aada u qadisay iyo hebel aanad waxba usiin marka muxuu yihi fawallahi uu dhaartayba wallahi baan ku dhaartay inii anigu la araahu bal nawowiye raximah اllahu tacaala wuxuu halkan ku tegayaa hamzadani inay fadxisan tahay welibana wuxuu ka cabiray in la damiyaa ma banaana sababta uga cabirayna waxa wey de haddaan ara nidhaahnana waa bimacnaa aclamu ura haddaan nidhaahnana bimacnaa adunu ayay noqon marka wuxuu leeyahy hadalkiisa waxa kusoo socdaba in uma galabanii ma aclamu iyo celcelinta badan rasuulka ilaahay ku celceliya markaa wixii agtiisa wax yaqiin ama cilmi ahayd bay ahayd ee may ahayn dani uno hadday dee dani ay tahay cibaaradaa kama cabireen laakiin qolooyinkii kitaabka laba sharxay waa qurdubi saaxib almufid isagu wuxuu ka dhigay de waa macnuhu eege riwaayadu inay ku timi hamsado la damiyo xaafid bnu xajarna fatxulbaari xadiidkan wuxuu sheegaa khaasatan riwaayada uu isagu horreysiye waa abudar iyo dee riwaayaad kaleba abudar riwaayadiisa abudarna waa kolley xaafid ibnu xajar riwaayada uu isagu sharxado weeye uu horeysiiyo waana raggii ka dambeeyey bukhaariye kitaabka soo naqliyey inoo soo dabdiyey isagu bukhaari lamuu kulmin saddex sheekh buu leeyahay saddexaa sheekhe uu leeyahay baa farabri xadiidka ama kitaabka kaba wariyey oo bal matalan markaa waa riwaayada horreysiiye walow dee ishkaalka jira matalan marka la eego fatxulbaari matni gaaruu soocay may jirin kitaabkana malaas markii hore intuu ku talagalo is yihi xajmigaa badnaan doona intaad xadiiskii haddaad dhigatood haddana dib u sharaxdo markaas wuxuu ku daysay un san dee uu xadiiskii qaybo qabanayo eh, lakiin markan dambe kitaabka la madbaceeyey khaasatan dabacaadkan dambe ayaa waxay la madbaceeyeen matni bay la madbaceeyeen qolooyinkan la madbaceeyeyna may ilaalin riwaayadii xaafid sharxan iyo kol kol waxa sharaxa kuba sugan iyo kol riwaayada taala ayaaba kala dunaato waxa sababtuna ay tahay waa dabcadan dambe e ay matnigan waxay edinay riwaayadii abidar ay laba madbaceeyaan berdhawid baa mid arkaya magaalada iyadoo kutub qolooyin macad mala halkan iminka qur-aanka laguma dhigto oo majlis lacalaha raacsan fawjkii kaba baxay maalin shahaadooyin la guddoonsiinayey ayaa waxay uqaybinayeen nusko bukhaari oo ah riwaayatu abidar horena umaan araga de taas aniga imay soo gelinne iyadoo ah riwaayadii abidar oo laba madbuceeyo wanata xaafid sharxadom waana markaa markaasa wuxuu uga jeeda adigu abidar iyo riwaayadiisu kaba soo naqliyey in hamsada la daminayo marka waa riwaaye ahaan de haddii markaa taan eegno walow imaamtan nawowi lahaa riwaaye ahaan waxa sugan ba in hamsadii la damiyo oo nidhaahno ini anigu la uraahu oo de bal maala markaan eegno iyadoo riwaayo ahaan qurdubina soo naqliyay xaafidna soo naqliyey waan dee taasaan iskagaba soconaynaa kolley umuurahana waxa weeyaan waa wixii isagu uu dee kolkol cilmigu waxaaba dani loo isticmaalaana oo cilmigii kolkol ba la idlaaqa iyadoo dani loo jeedo oo fa in calimtumuuhuna mu'minaatan qur'aankaba inay muؤminaad yihiin cidi qalbigooda dumarkaa soo hijroodee amama ka kaba imanayo cid ogeyd markaa may jirina waa haddaa u malaysaan markaa imtixaantaan nayfanta waa la imtixaanayay su-aalaa la weydiinayay marka taas waa wixii ka soo baxay oo haddaa u malaysaan ba fain calimtumuhuna daas ba ay ahayd oo markaa halabani ma aclamna kolkol dee daniga waan iskaga markaa fasiran karnaa muxuu yihi markaas fawallahi inii la uraahu waxaan u malaynayaa ninkan mu'mina nin mu'mina inuu yahay oo ragganba kaba sii fiican maxaa ku helay eed dee uqadisay faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi ba wuxu uhi aw musliman waa ti imaka aan soo haynay de inay uraahu mu'minan oo hadalkii isagu ishaaraya ha odhanin taase bal qul waxaad tidhahaa la uraahu musliman oo aw musliman dheh macnaha waa wuxuu ishaaraya inuu tan uu arki karo jazmin karo uu laba yimaado fasakat qaala wuxuu ihi sacd fasakadtu qaliila in yar baan aamusay manaa zamanan qaliila uma galabanii waxay iga qaalib noqdeen ba aclamu minhu waa halkan wuxuu imaam nawowi ku xambaaray inuu taas hore hamsada fadxiye u yidhah wax kale kuma banaane wixii aan ogaa aan ku ogaa ninkan ayaa iga qaalib noqdo faqultu ya rasuul الlahi ma laka can fulanin fawallahi inii la uraahu ama la araahu sida nawowi leeya mu'mina faqala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam aw muslima hadalkii buu ku celiyay waa si riwaayada hore ka koobnayd aan kusoo aragnay qaala sacd ba wuxu uhi fasakadtu qaliila in yar baan aamusay uma galabanii ma calimtu minhu waxaa ninka xaggiisa kaba ogaaba iga qaalib noqdo faqultu ya rasuula الlahi ma laka can fulani fawallahi inii la araahu mu'mina anigu waxaan ogahay inuu mu'min yahay ama se la uraahu waxaan umalaynaya mu'minan inuu mumu yahay baan umalaynaya markaasaa rasuulka ilahi wuxu uhi faqala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam aw muslima marka wuxuu u raaciyey hadalkan oo inii anigu low cudii waan siinayaa arajula nin ayaan wax siinayaa walxaal kayruhu kayrkii axabu ilaya minhu axabu loo jacayl badaya ilaya xaggayga minhu ninkaasoon anigu kaba jeclahay nin anigu kayrkii oon qadiyey ayaaban kaba jeclahay oo ninkan jacayl aan jeclay uma siinayo ruux kale on kaba tegay baaban kaba jeclahay maxaan u siinayaa khashyata an yukaba in loogu tuuro afgembi fi naari naarta looguma tuuro calaa weji wejigiisa loogu tuuro ta anoo ka cabsanayo inuu dee waxaan markuu waxaan waayo ridoobo gaaloobo uu markaa ahlunaar saa kuba noqdo anoo kaba baqanaya ayaan anigu san u yeedhaya baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh bal horta ninkan hadduu jucayl yahay nin saxaabiya oo muhaajiriintii kamid oo islaamkiisu fiican yahay buu ahaa waaba kan rasuulkii ilaahay ba dee sheegay waxaan uga tegey inaanay ahayn raggan oo ka mudan aanay ahayne ciddan waa soo dhaweynaya bal iyagii wuu badbaadinayaa wuxuu leeyahay waxaan ay helayaan islaamnimadkii ha ku jeclaadeen haddii tan aan la siina waxaaba suurtagala inay dib dee waa dadka aqal iimaankoodu daciifka iyo ay u ridoobaan o saas intay gaaloobaan ay ahlunaar ku noqdaan isagase rasuulkii ilaahay wuxuu ku daayey iimaankiisiiyo taas oo kale marka waxaana jirta oo dee xadiidkuba yimi iyadoo rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu aleyh abu dar alkifari weydiiyey ninkan jucayr u yihi bal ka waran jucayl etu ihi waa dee ka shaklihi min almuhaajiriin oo sidaa dadka kale muhaajiriinta kamida ayunbuu laba mid yahay bu ihi ninkanuu weydiyu ihi hebel kaba waran o tu ihi waa sayidun min saadaati lmuslimiin de waa nin odayo oo sayida dadkaa saadada muslimiinta kaba mida markaasaa rasuulku wuxuu yihi jucayl ba ninka dhulka mugiyo ninkaasoo kalea ah ka khayr badan abuder baa rasuulka ku yihi xadiidkana kolley xaafid bn xajar baa fatxulbaariya kuba soo naqliya cidda warisayn waa sheegay sanadkana waa saxiix buu yidhaah ayaa abuder ku yihi rasuulka ilaahay ma kor dee iyadoo xaaladu ay taatu ninku sidaa yahay ayaad haddana waxaan aan arkayo iyo sidaan arkayo aad ku samaynaysaad ikraamaysaad maamuusaysaa isagoo dee arrintiisuba ay taa tahay markaasaa wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh waanan dee reer odaygood buu ahaa waan soo dhaweynaya ata'alafahu de lannahu ra de wa qabiilati waa ninkii <clears throat> qabiiladiisa ra-sgoodi ahay oo ujeedadaasaan soo dhaweynaya waa si aan tani u dhicin dadkii kalena ay dee uu kuba soo dhaweeye kale uu kaba dambeeyey marka xadiidka bal iyadoo kolley fawaaid badan halkan imaam nawowi uu sheegayo laakiin laba arrimood oo muhima laba arrimood oo mid waxa weeye waa arrinkan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh uu sheegay ee sababta uu ninkan ugaba tegay kuwan kalena uuba siiya ama xikmadda kuba sugan oo ah inaanay siintani calaamo ninkan inuu manzilo fiican leeyahay aanay ahayne waaba isaga maslaxo iyo badbaadintii iyo bal ta'riifkii weeye arrinta kale xadiidka kuba sugane rasuulka ilaahay ow muslim lahaa ee iyadoo ay tahay bal uu ku baraarujinayo ruuxu waxaan uu jasmin karo goyn karo wax ka sheegi karaa waxa u muuqanaya ee uu dee bal husan karo inay tahay waxyaalaha qarsoon inay habboon tahay inaan sidan oo kale loo jasmin bal mثalا waa kan oo rasuulka ilaahay marku lahaa sacd muؤmin lahaa waa kan kolba lahaa maya waxaad tidhaahaa oo san lafti kuba yimi laa taqul kada waxaad tidhaahaa waa muslim leh oo waa wixii la arkayey ee de waa daahir ahaan laguma arkayo taasoo la odhan karo ama tan kale e waa wax bel matalan ruuxa kaba qarsoonaan karta ruuxii waxaa dhici karta daahirkiisan wax uga hooseeyo oo batina oo iimaan oo toosn inaanay jirin baaba dhici karto bal taasna waa arrin kaleo iyadana xadiidka inooguma sugan de arrin kale oo umuuro dhowrana kole sharaxa way inooguma suganta ashafaaca ilaa wulaati اlumuur waxaan xaaraam ahayn bal wixii haddaan xaaraam ahayn dadkii madaxda ahaa in de ciddii bal maalan dadkii kale arrintoodii la gaadhsiiyo looguma ergeeyo taas in amar keliya ama ruuxii mas-uulkaaba haddii dee bal mar aanu aqbalin laguma celceliyo marka aanay dee ficlan wuxuu aanu xaaraanba ahayn oo kale iyo inaan kii faadilkaa iyo ciddii shafaacada loolaba yimi aanay dee laasim had iyo goor ku hayn inu wixii aqbalo hadday dee maslaxadu ay ku sugan tahayna waa sax inu aqbalo hadduu arkay inaanay maslaxa kuba sugnayn waxaa fulintiisa iyo aqbalkiisana waaba iskaba daynaya bal umuuro kalena iyadna way nooguba sugayn xadiiska halkana sharaxa idinkuba sugan a eegan doontaan si casharku inoogu socda xadaثna الxaسن بن عaliي الxulwaniي وcبد بن حmaydi qala xadaثna yعqوب وهو بن ibrahيم بن سعد qala xadaثna abي wa abihi maanta ibrahيم بن سعد can صالحi صالحani waa صالح بن kaysan weeye hore aynu usoo aragnay عan iبن شhهاaب qala أنahu qala xadaثnii cاmir بن سعد markaa saddex taabici baa xadiidka isdaba galay صالح بن kaysan iبن شhهاaب صالح baana kaba weynaa san hore kitaabka ugu soo aragnay iyo cاmir بن سعد عن أبيه سعد أنه قال أعdى رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رهضا والحاal أna jاaلس فيهم anigoo dhex jooga waa بمثل xadيiث بن أخي بن شهاaب عن cمي xadيiثkii mid laba mid a kala soo baxnay وزاad lakin wuxuu ziyaadiyey faqمت oo markan uu hadalka lahaa dee dadkao dhan muu maqashiinahayne faqumtu waan kacay ilىa rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi baan u kacayo fasaarartu macnaa hoos ahaan baan ula hadlay kalamtuhu siran weeye rasuulka ilaahay hoos ahaan baan ula hadlay oo faqultu waxaan idhi malaka can fulan oo de isagoo dadkii maqashiinayo hadalka ma odhan ee waan kacay bu o rasuulka ilaahay baan ku dhawaado hoos ahaan baan ula hadlo hadalkanaan idhi intan ba adigu riwaayadan kale inooguma sugan وxadثna الxaسن بن الxulwaniي qal xadaثna yعqub waana sanadkii makaan soo aragnay un lakiin xagga dambu sanadku iska bedeli doona qala xadaثna abi can صالح صالح بن kaysan markii hore zuhri buu kaba warinayay imaka yuu ka wariyay عan ismاعيل بن محamedi qala samictu محamed بna sacdi yuxadisu haada oo waa qoyska dho adigu dadkii awlaadii sacad un baa imaka caamir bedeshay ismaaciil ibn moxamed ibn sacd ibn abi waqaas weeye waana nin taabici oo siqa ah weeye aabihii moxamed ibnu sacadna waa nin isaga kaba weyna oo dee mee taabiciintii ka waaweyneydna isna taabici ah oo bal waxa weeye isaguna taabiciya weeyaan oo isaguna hiqa ah kale mala aadna waa ugaabnaa mooye laqabsi ugu baxeen dila shaydaan iyo bay ku laqbayn naanaysi jireen bal waxa weeye waa nin hiqa ah weeye wuxuu ka waramayaana aabihii buu ka waramaya sida caamir oo walaalkiiba ugaba waramay yuxadiثu hada faqala fi xadiiثi lakin xadiidkiisii buu ku yihi waa in ziyaado ahe fadaraba rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay ayaa wuxuu ku dhuftay biyadihi gacantiisiibuu bayna cunuqi wa katifi luquntayda iyo halkaa garabkayga dhexdooda waa halkaa degta ayuu rasuulka ilaahay gacanta kagaba dhuftay markii dee intuu u kacay la hadlay waa kan dee ku dhowaada ee hadal hoose kulama hadlee lahaa kolba ku celcelinaya maalaka can fulan markaasu wuxuu ihi aqitaalana sacd sacdow ma dagaal ma miya dagaalamaysaa weyo sacdo de waa masarkii qaatale aqitaalan ay atuqatil ficilkiisa isagama qadira atuqatilu qitaal miya dagaalamaysaa sacdow arrinkan aleeda ma ay sacdo sacdow markaasuu ku yihi ini la cudir rajula iyo intaan soo maray kolley macnaha xadiiska waa inoo cad yahayen lakiin in yaro kolley de qolooyinkiina sharaxaysana kuma sugan halka hoose oo dee kolley malaa baraarujin mudan sanadkan kusoo bilownay weeye sanadkan kusoo bilownay wuxuu xadaثana بn abi cumar qala xadaثana sufyaan can الzuhriyi taas weeye aimadii xufaadda ahayd he dee markaa xufaaddi ayaa halkan bay ictiraad iyo ayay keeneen oy laba yimaadeen sanadkan muslim waa sanadkaa hore xadiidku waa xadiid inoo sugan inoo صaxiixa sunada kalenaba leh lakin waa intaa hore halkay ishkaalka kaba keeneenna waa cibaaradan dhacday kitaabkeenan ee ah xadaثana sufyaan can الzuhriyi waxay leeyihin sufyaan waa sufyaan ibnu cuyeyna zuhrina sheekiisi uu in badan laazimay waxa weeyaan axaadiis badan kaba wariyu ahaa lakin haddana de waxay leeyihiin culimadu inay sufya maanta ibn abi cumde marka la eego muslim dad badan oo kalea la wadaagsadoo xadiiskii laba wariyey e waxay leeyihiin xadiidkan sufyaan sidaa kuma warinahayn siduu ku warinayo sufyaan waxay ahayd can macmarin can الzuhriy meesha zuhri cid baa udhexaysay maanta walow sheekiisii uu yahay macmar ibnu rashid baa udhexeeyey saas baa dadkii kale ay kuma wariyeen marka riwaayadan kitaabka muslim dhacday ayay leeyihin arrinkan baa kuma sugan marka waana waxyaalo ay dee isdiraakaadkii muslim lagulaba yimi xadiidku waa xadiidka saxiixa inoo sugane waa intaa yare sanadka dhacday marka wuxuu leeyahay waxaa suurtagalaba hadalka ay inaan laguba waafaqin oo la idhaaho labada xaalaba way jiraan oo dee sufyaan isagoo zuhri buu mar maqlay marna macmar can zuhri oo intuu macmar kaaba maqlo haddana zuhri kaaba maqlay waana waxyaalo sidaasaba hore waynu usoo aragnoo dhaca taas waa suurtagale eh, lakin wuxuu leeyahay in umuur baa halkan meesha timi culimadu ay sheegeen oo dadkii kale ee bal maanta waxa weeyaan yaxyahan uu kaba wariyey ama moxamed nabey ibnu abi yaxyahan uu kaba wariyey mooye ibnu abi cumarkan uu kaba wariyey mooye dadkii kale sufyaan kaba wariyey xadiidka sidan kumay warin oo jaanib kale uba bateen waa mid oo asxaabtii sufyaan intoodii badnayd waxay kuba wariyeen sufyaan can macmar taasay kaba wariyeen bal oo markaa lakin waxa weya xadيث kole waa inoo sugan yahay adu bal markaa xaaصil kole hadaalku waxa weye kole xaف بن xaجarna فiلxubaari waa soo qaadaa na kitaabka hore kitaab الiman ba xadiidkana kuba soo arooriya waliba sharxiisna waa sareeya xadiidkan hababka uu kuba sharxaye waxay adigu leeyihiin meeshan qalad ama wahm baa jira wahamkaasi inuu mslim yaa suurtagala sababta markaa u yahayna riwaayaadka inteedii badnayd ee kutubta jawaamicda iyo masaaniida kuba sugnayd sufyaan ibnu cuyeynena lagama wariyey waxay ahayd can macmar can izuhri iyo can izuhriyi may olba arrinta la yaab kalina waxa weeye ibnu abi cumar musnadkiisii waa lahayaa ama dee way sooba gaadhay ibnu abi cumar waa nin musanifa musnada uu lahaa isagana waxa ku sugan iبn abi cmar riwaayadiisa kuma sugan xadaثna sufyaan an mr an macmr an zuriy ninka sheekha msrima ayaa kitaabkiisana taasi kuba sugantay abu nucaym markuu iبn abi cmar markaa uu dariiqiisanba kuba wariyeyna iyadana way sheegeen oo de marka la eego iyadoo iبn abi cmar kitaabkiisii uu ku sugan yahay saa culimadu ay yidhaaheen abu nucaym oo mstkrijkiisa ibn abi cmar kaba wariyey iyaduna macmar uba dhexeeyey de halkan ama waxa weeyaan barhkood way ishaareen inuu wahamku ibn abi cumar noqon kare lakin kitaabkiisi wahamkaasi kuma sugna oo bal markaa halkan waa ishkaal yar oo jira ama waham yar oo dhacay un lakin xadiidku duruqdiisii kale iyo de waa xadiidka inoo saxiixa inoo sugan wey waaba kolleyna sharaxa way ku yar sugantahe hadalka xaafid iyo baan idin ku sugnay inaan soo yar kordhiyo ah xagga wahamka baabu ziyadati dumaninati اqalbi bitadahuri اadila adakani bab ziyadati طmaninati اqalbi qalbiga dumaaninadiisa waa xasiloonidii ama yaqiintiisa ziyaadada ay ziyaadeyso bitadahur اadilati bisababi tadahur اadilati adilada isu tegeysa isbuu is adkeyneysa ee isu kaalmeyneysaba ma shay keliya kuba tacaluqsan taa tadahurkeeda sababteed qalbiga dumaaniyadiisa uu ku ziyaadayo macnaa wuxuu u baab yahay dee imaka shay baaban rumaysanahay waan yaqiinsannahay ama waan rumaysanahay daliil baan uhaynay daliil labaad baa yimi daliil saddexaad baa yimi daliil afraad baa yimi yaqiintii halkaas iyo ictiqaadkii aan jaanibkaa ictiqaadinayna waa sii ziyaadayaa oo qalbiga yaqiintiisii iyo ayaa waxay ku kordhayaanba tadaahur اadila waa tacaawunkeeda shay ay ku wada yimaadeen ay isugu tegeen ay isugu kaalmeen bal matalan ay ku wada isku kulmeen oo kale ziyaadadii halkaas bal umuurataa ina tusaysu baabkeedi yahay وxadaثnي xrmlة بن yaحyى qال أخbarana بن وهb qال أخbarnي يuنس عن بن شهاaب عن أbي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المصيب عن أbي هريرةa أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu yihi oo bal snadku koley dee nin inagu cusub asل ahaan maba jiro iبن شهاabna laba noo فqahadii taabiciintii kaba mida ayaa xadiidka uu ka wada warinaya labadoodna abu hurayray ka wada warinayaan wuxuu hi abu hurayra rasuulka ilaahay baa yihi salawaat ullahi wasalaamu عaleyh naxnu anaga axaqu ku xaq leh oo kaga mudan kaga awleysan bishaki shaki bal haddii uu dhacayba dee waya shaki mid ibrahima nebi ibrahim salى اllahu عalayhi wعalى nabiyina wasalam id waqti qaala uu yihi رب أرنيi كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنa قلبي oo markaas dee shaki may hayn ba weye haddii taasi shakeed annagaaba shakigii kaga xaqla ayuu yihi rasuulki ilaahay rabbi rabbigay oo arini itus kayfa saad tuxyii u noolaynayso almowta waa yaqiinsanaa waa rumaysnaa Eh, laakiin haddana wuxuu dooday de waxa uu اعtiqaadsan yahay yaqiinsan yahay ina shaki aanu agtiisa kuba sugan anay yo maala haba yaraade adnaa shakin aanay kuba sugnayn inuu arko arabgu de waa kasii xeel dheer yahayo waabatan xadiisi baa wuxuu kuba yimi laysa اkhabru kalmucaayana waa xadiis koley rasuulka ilaahi axaadiisiisii kaba mid ah warku lamid maaha waxa la arkayo oo waxaad arkaysa iyo wixii lagaaga sheegay ee lagaaga warramay in kastabaad dadkii rumaysatide isku si maaha ama taaturkii oo kale iyo nebi muuse aan eegno ilaahay subxaana watacaala waa u warramay inuu qoomkiisii fidneeyey dabadi oo u haleeyey ninkii saamiri ahaa waa kaas waa kan soo laabmay isagoo cadhaysan buu soo laabmay looxaantiisii waa iska watay markii uu yimi iyagoo cijrigii caabudaya waa cadhadii daraadi looxaantii waa daadiyey waa daadiyey taas oo kale looxaantiisii waa alqal lawaaxa waakada bira'si akhiihi yajuruhu ilayh bal matalan markaa laysa khabar kal mucayan oo kolley waa kolleyna dee duruqda cilmiga kale maraatib baaba waa tan cilm alyaqiin iyo cayn alyaqiin iyo xaq alyaqiin iyo dama qur-aankana waa tan inooga soo aroortay waliba laba ay suurad keliya ku wada jiraan oo kale cilm alyaqiin oo kale oo adigu de waa wax aad yaqiininaysood eh, hubto masalan waxbaa lagaaga waramay layn bal masalan jannadii baan ka soo qaadno waa taasoo nusuusi inoogu timi iimaankeenii kaba mid ah haddaan beenina aan kuma gaaloobayno waan yaqiinsan nahay oo cilm alyaqiin baan haynaa ruuxu de haddii bal markaa in waktigeedii la gaadho ruux markuu hortago ay u muuqato iyada markaas maxay tahay cilmigii hore ma waa cayn alyaqiin waa arkaya waa shay mushaahada waa cinda اmushaahada w waa u muuqdaan oo cayn alyaqiin bay noqon wixii marka la dheeho la dhex galo ee la dhex joogsadana maxay noqonaysaaba waaba xaq alyaqiin oo kale oo das waa si de culimu maraatiba ay yeelato haddaba bal matalan markaas arrinkani kayfi waa rumaysnaaye waxa weeyaan waa de wixii uu cilm alyaqiin uu ogaa siay cayn alyaqiin u noqota arrinkuna waa kayfiyo de matalan ah ilaahay subxaana watacaala qudradiisa waa habkii iyo kayfiyadii wuxuu nooleynayay wax kale maaha rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta qaala ilaahay baa wuxuu yihi awalam tu'min hamsadu waa tii dee eh, markaa ay hamsata taqriir odhan jireen laar ka sharaxna inay kuba sugan tahay mooye cibaarada carabka ishaydu kuba dhacday hadduu isbaat kaba cabireen ishaydu ma muuqato adigu waxa wey waa hamsadan taqriir la yidhaaho oo maha dee inkaariga ahayd ee nefyiga macnaheedu ahaa miyaanad rumayn oo dee markaas waa kan yidhi qaala bala mee waan rumeeyey oo waan rumaysnay inaad noolaynayso e eh, laakiin waan ku weydiistay ilaaho walaakin yadma-ina qalbi qalbigaygu si aragtida waxaan aan arkayo waa dee arinkii ahaa istidlaal iyo taas ahaa wixii markuu mushaahado noqdo waa dumaaniinatii hore kaba badan qalbigaygu si uu arintaas uba xasilo ayuu yihi kolleyna bal kutub tafsir waa ulaabi kartaan ibnu katir iyo keyrkoodba shuraxdana halkan way soo wada qaadaan mufasiriin kala duwanna kolkol waxay sooba dhigtaan oo yidhaahaanba in sababta su-aasha keentay waa in badan oo ka mid ah soo naqlisa inuu arkay nebi ibraahim jiifo ama wax baktiyey oo bad xeebteed kuba sugan oo kolla dugaagii iyo haadkii iyo wixii baa u imanayey kolna dawaatii badda ayaa soo baxayso wixii wada cunanayo deeto wixii waa lala kala tegey waxaad cunay oo qaatay waxba hala qaateen waxa dawaabtii badda ay cuneen ba markaasuu ku fikraystay waxaasoo dhami dee maala jiifadaas baahday ee waxyaalaha buduubtoodii ku baahday ay kuba soo ururayaan oo naftiisiba waxay doontay waa yaqiinsanaa ilaah waa soo ururinaya bal taa mushaahadadeed iyo kayfiyadeed iyo taa inuu arko markaas markaasu may ahayn shaki uu kama shakiyey fii xiya ilmowta kama shakiyine waa arrinkaasoo wuxuu jeclaystay inuu arko uu jeclaystay oo dee waxa weeya bal matala inaguba waxaan yaqiinsanaa dhici karta inuu haddaba ruuxu jeclaysto inuu wixii arka uu yaqiinsanaaye bal markaa taas bay ahayd ba marka haddaba taas weeyaan oo de bal waa umuuro ay culimada qaarkood ay halkan imika tilmaameen lakin arinku wuxuu ahaa un de si uu nuur alyaqiin iyo bal masalan cilm alyaqiin taas ama ay arrinkii cayn alyaqiinna uu faa'iideysan buu ahaa barhkood haba yidhaaheen markay gaaladii ama isayeen uu la doodayey ee uu yihi rabbigey waa kaa waxaa dhintay sooba nooleynayoo kale iyo bal umuurahaas ayuu doonay rabbi de si waxa uu isaguba xujaysanaya daliishanaya ciyaan ahaan u arka waa tii hore oo kale un bal wata lakiin cibaaradan ah rasuulka ilahay yidhi annagaa shaki kaga xaqle nebi ibraahim kaga xaqle dee nebi ibraahimna ma shakiin rasuulkeeduna salawaat ullahi wasalaamu aleyh maba shakiin bal matala koley macaani dhowra iyo waxyaalo ayay sheegaanba oo ay kaba mid tahay rasuulka ilahay bal marta ugu dhow bal haddaan mid kaliya kaba soo qaadno inuu macnuu yahay dee nebi ibraahim marka la eego xaqiisa shakigu mustaxiil buu kaba ahaa waayo haddii bal matalan haddaba ixyaa umowta shaki lagaba shakiya uu isaga kuba imanayo ama ambiyada uu kuba imanayo dee aniguna qolooyinkaasunbaa kaba mid aha shakigaasi kuba iman la waana ogtiin inaan anigu aanan taa yaqiinsanahay oonan shakisnayna ogaada ibraahimna inaanu shakiyno arrinkani inaanu shaki ahayn arrinkani inuu ahaa dee ziyaadadaa yaqiin uu doonaye un kayfiyadu ogaadu arko un uu doonaye inaana shaki ahayn un naxnu axaqu bishaki min qowlka waa kan ku gaabsanayeen qaala rasuulka ilaahay wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh wayarxamu llahu ilaahayna waa u naxariisanayaa luudan nebi luud waa u naxariisanaya allaha u naxariista nebi luud laqad kaana wuxuu ahaa ya'wi ku ududma u laabma ictimaadsado cuskada ilىa ruknin tiir iyo rukni shadiidin adag ayuu bal matala cuskanayay macnaa tana maxay ishaare ama halkani u tahay nebi dood markay adyaaftii iyo martidii u yimaadeen uu la hadlay qoomkiisii ay yidhaaheen waxaanu doonayna waa doo og tahay ay dee ka joogsan waayeen ayuu dee ictidaar ahaan isagoo duyuuftiisii intuu daafici karayay waa daafacaya bal matalan uga cudur daaranaya dee waa ku ilow markii dambe ay usheegeen o yidhaaheen dee kuma soo gaadhayaan waxba taas dee inay malaa'igiin markii dambe u ogaaday ictidaar iyo inuu dee waxa weya wixii uu qaban karayaba qabtay isagoo iyagii uba muujinaya bal matalan xaaladiisana malaa dee nooc ay ka yar qaalib noqotay markaas haddii uu maanta cashiira meeshan u joogto waayo reerka kama dhalan nebi ah, nebi ibraahim iyo baa u adeer ahayo ahaayo kala yimi markaa ciraaq iyo uu kalaba yimi halkan waa qoob loo diray uun cidna kamay rumayno xataa islaamtiisii iyagii bay kaba mid ahayd waa isagii hablihiisii uun markaas dee iyagiina intuu daafici kariya daafaca wuxuu u qaban karaana markan dambe de haddii aanay dee malaa'igtii ahayd markaa may jirteen marka waa cudurdaarkiisuu muujinaya iyo malaha dee nooc taas yar xusuus uu leeyahay haddii maanta ay cashiiro adag aan leeyahay de waxaan waan ama waxa weeyaan quwo anigu aan gaara leeyahay ama de waxaan igu maydaan samayseen cashiiradaas baa idin daafic lahayd oo markaa rasuulka ilaahda salawaat ullahi wasalaamu aleyh wuxuu leey de rukni shadiida oo ashad alarkan waa ilaahay subxaana watacaala ayuu u dulmayeyba hadalkana kolley mala taas baa kaba soo saartay uun noocaa dee xaaladii adkeyd ee uu kuba jiray iyo ictidaar uu adyaaftiisii u cudur daaranayo taas waa nooc malaa dee waa yar ama ilowba aan idhaahno janibkaas uu yar iloobayba eh, waa iyagu inuu u muujinayo un wixii karaankiisa xagga ikraamkood iyo mudaafacadood inuu laba yimi wax kaluu qaban karaana aanu jirin ayaa hadalkan kaba soo saaray haddaba rasuulku wuxuu yihi ilaahay baabu u laabmayey rukni shadiidu uba laabmayo aw awi ilaa rukni shadiid suurat hud waa tii kuba soo aroortay haddaan quwo leeyahay aan de waxaan iguma idaan samayseen ama waan de waxbaa de qaban lahaa ama aan rukni adag iyo cashiiro adagoo idaafacda aan u laabmayo walow labistu haddaan nagaado fi sijni jeelka aan ku nagaado duula labsi yuusufa nebi yuusuf negidiisii ama ku nagaa ee dheerayd ileg baan ku nagaado faajabtu daaciya ruuxii daaciga ahaa waan ajiibi lahaa kolleytana waa rasuulka ilaahay tawaaduce salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh iyo nebi yuusuf oo uu kuba sheegayo sabir aad iyo aada u badan oo uu isagu sabray bal matalan oo waa maxay nebi yuusuf isagoo sanado walabisa fii sijni bidca siniin ilaah baa yidhi dhowr sanadood uu kuba jiray jeelkii oo xidhnaa ayaa markii ninkii boqorkaa ah rasuulkiisii uu soo diray uuba yimi iyadoo arrinku ahayd in jeelkii laga saaro muu raacin muu soo boodin uun ee wuxuu yidhi bal ku laaban ninkaa kusoo diray kuba laaban oo weydii dumarkii dee sababtoodu waxay ahayd waa kollay dee isagoo beri ka ah iyadoon waxba lagu sheegahayn iyadoo xaqiiqad iyo xaalada ay muuqatay saas si uu u baxo ayuu u celiyey oo markiiba dee nin intaasoo xidhnaayo la yihi kaba soo bax dee waxaa caadi ahaan ahaan layd inuu markaaba meeshii kaba soo boodo marka rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh wuxuu ku ammaanayaa imika halkan sabirka aad iyo aada u badnaa iyo dee nadarka uu cawaaqibta eegaya aad iyo aad ufiicnaa oo wuxuu leeyahy anigu haddaan halkiisa ahay oo intii uu xidhnaa in leeg aan xidhnahay iyada waxa weeyaan kan yidhi soo bax markaa waan iska raaci lahaaba marka waa ammaan adigu uu ammaanayo waana tawaaducuna lakin ammaan uu ammaanayo nebi markaa yuusuf uu ku ammaanayo sabriga aad iyo aad u badnaa ee waxa weeyaan aanay haddana taasi keenin inuu udegdego degdego sijniga uu muddada dheer ku jiray inuu kaba baxo isagoo raaxo u degdegayo inuu meeshan kaba fogaado law labisa fi walow labisa fi sinji dula labsa yusufa laajabtu daciya waxadaثanii bihi xadiidkan waxa igu waramay in shاء allahu cabdالlahi بn mحamed بn asmاء الضبaciy qala xadaثna juwayriyaة can maliki can الzuriyi ana سacيid bn الmusayiب ama musayb wa aba cubaydi akbarahu can abi hurayrata markii hore abu salama iyo saciid ibn اmusayib ba xadiidka warinayay abu hurayra imikana nin kale oo hiqo ah oo taabici weyna ayuunbaa inoogu soo diray aba cubayd laakiin cibaara meesha taala oo uu yihi muslim markaa muxuu yihi isagu waxadaanii bihi in shaaء allahu haddii dee ilaahay iraadeeyo mashi uu kuba qayday taxdiidkiisii waxaad moodaa markaa yar nooc yar shaki inuu jiro uu kaba shakiyey oo de haddii ilaahay iraadeeyo waxa iigu waramay ninkaas waana nin markaas seeqa ahoo dee sheekhadiisii kaa mida horena aan usoo aragnay bal matala ninkaasaa igu warramay buu yihi marka waxa udugu arrintu ay tahay un de bal haddii xataa riwaayada nooc yar shaki si wuxuu ka yar shakisnaa inuu sheekhan uu ka maqlayo in kale uu kaba shakisnaa ay tahay riwaayadan dee waxay noqonaysaa sanadkii hore ee xarmalat ibnu yaxya uu kaba wariyey oo kale sanadka labaad ee cabdi bnu xumayd uu kaba wariyey asaaniid kalea jirta marka kani mutaabacun buu isu rogayaayo waxbaad matalan markaa iyo istirshaad xadiidkii wuxuu ku keenayaa ma jirto dee waxaanan hubnaa in markaa ninkani uu xadiidkii wariyo bukhaariba waa la wadaagsaday xadiidka isagoon in shaa allahu odhan buu ninka naftiisa kaba wariyey bukhaari marka ninkan xadiiskiisii waa yahay hadduu nooc yar shaki jiray waa mutaabaca iyo istishaad waa taa duruqda kaleba ay inooguma suganto bal inta yaray jirtaa waa taas cabdالlah بn mحamed بn asma wuxuu ka warinayaana nin juwayriyat بnu asma la idhaaho ninkan juwayriyat بnu asma waa adeerkii ruma weeye waayo ninkan cabdالlahi بn mحamed بn asma juwayriya labadoodna arrinta jirta magaca asma iyo juwayriya waa laba magac oo mushtarak o rag iyo dumarba carab markan eegno waa rag weeye kan ka horana nin un buu ahaa labadoodaba dumarna way la baxaan ragna way la baxaan waata juwayriye rasuulka ilaahay um, dee zawaajaadkiisi ama umahaatulmuminiin mid ka kamidaba juwayriye laba ilaaho asmaa bintu abibakar iyo ragna way la baxayeen bo bal waxaan leenahay weliba intan un maahay dee rag kalena way laba baxayeen waa laba magac oo mushtarag oo rag iyo dumarba ay laba bixi jireen waana isu adeer baan leeyahay juwayriyat bn asma waa nin atbaacu taabiciintii kaa mide cabdullahi bn maxamed adeerkii weeye can maliki can zuriya bal inta kale sanadka waan soo aragnay ninkan abu cubaydna waa nin isagu kolley ama mula cabdiraحman de kitaabka kusoo noqnoqon doonaa sacd ibn cubayd ba la yidhah nin siqoo taabici ah weeyaan oo taabiciintii waaweyneyd kaba mida can rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam bimثli xadiiثi yunusa can الzuhriyi wa fi xadiiثi maliki lakin waxaa ku sugnaa walakin liyadmaئina qalbi intaasi waynu soo aragnayba markaasaa qaala wuxuu yihi aayaddii uma qara'a waa aqriyey ama rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu عaleyh hadduu de abu hurayre yahay ama waxa weeyaan ciddii kaba dambeysay hadihi aayata aayadan ayuu aqriyay waa aayadan rabbi arinay kayfa tuxyi lmowta xataa jaza ilaa uu dhameeyey jaza macnaa uu ka gudbay macnaha tamaha weeye wafaraqa minha intaas baa riwaayadan kuba sugnayd xadaثna cabd بن حmaydi qala xadaثanii yعqub yعni بn ibrahim بn sacdi qala xadaثana abu uweysin ana cabdالlahi بn cabdالlahi بn malik la yidhaaho oo waxa weya imaam malikna de cabdالlahi بn cabdالlahi بn uweys ibn malik ibn abi camir o imaam malik adigu ilmaabtina way me ilmaadeerna way ahaayeen kolley imaam malik walaashiina waaba qabay waa nin bal adigu markaas kolley de saduqana oo kale labada kitaabba waa inooguba sugan yahay xadaثna abu weysin waana mutaabacun can الzuhriy ka riwaayati maliki biisnaadi wa qaala wuxuu yihi uma qara'a hadihi اaayata aayadan buu aqriyay xatى anjazaha macnaa atamaha taa hore uu ka gudbuu ka faaruqay tana dhameeyey un anjazaha jazaha waa aayaddii aynu soo aragnay baabu wujuh اimaani brisaalati nabiyina mحamedi salى الlahu عalيه waslm ilى jamiiع الnaasi wanaskh اlmilaali bimilati hadakani baabu wujubi اimaani rumayn la rumeeyo birisaalati nabiyina mحamedi salى الlahu عalيه waslm rasuulkii ilaahay ama rasuulkeenii risaaladiisa ilaa jamiic الnaas dadka o dhan loo wada diray rumayn la rumeeya waajibnimadka ay waajib tahay oo risaaladiisu inay caam ahayd ee qoom gaara aan loo dirin buu taas baabkeedii yahay iyo wanaskhi lmilali diimahaba nasakhitaankoodii la nasakhay bimilati diimihii markaa jiray dee samaawiga ahaaba diintiisa laguma nasakhay oo kol haddii isaga lasoo diray dad oo dhan ba rasuulkii loo diray inuu yahay diinta markaa la aqbalayaane diinta u laba yimi un ay tahay taas buu baabkeedii yahay xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna layث عan سacيid بn abi سacيidi عan abihi عan abi hurayrata kolley labada nin ee isdhalay abu hurayre kaba warinaya horena waan usoo aragnay ama khaasatan adigu kitaabka dee kolley haddii midkood horeeyeyna kakale magaciisii baa laba socday waa labadoodaba dee waa abu saciid الmaqburi baa ninka dambe la yidhaaha ama maqbari magaciisa kaysaan baa la yidhaha saciidna isaguna waa dee saciid ibn abi saciid abihi baa kaysaan lahay labadooduba waa laba noo iqa waa laba noo taabicina bal labadooduba abu hurayre way la kulmeen saciidka kaleba abu hurayre waa ka wariya in abu saciidna abihi waa ka wariya kolle markaa dariiqa abihi buu kaga wariya kol uu toos uga wariyaana way jirtaaba can abi hurayrata ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala wuxuu yihi ma min alanbiyaaءi min nabiyin ilaa qad ucdiya min alaayaati ma milhu aamana calayhi اlbasharu ma min alambiyaai ma maadu waa tii naafiyada ahayd kolleyna min alambiyaai maxalkeedii way kasoo horeyso saasaan xaalo iska icraaban doonaa waayo min min baaba dee ay ahayd inay soo horeyso ma ma jiro min alambiyaai xaal uu kaba mid yahay min nebiyi nebi oo haddii aan kala dambaysiyana ma min nebiyin ma jiro nebi min alambiyaai ambiyada kamid e lakiin markuu dee halkii uu sifada dhicilaa kasoo horeeyey ayuu mوصفkiisi ka soo horeeya noqotay in xaalo la icraabo oo ma min alambiyaai ma ma ahanin oo maba jiro min alambiyaai xaal uu ambiyada kaba mid yahay min nebiyi nebi waa rasuul ilaahay soo diray ilaa oo uu jiro qad ucdiya waxa la siiyey min alaayaati mucjizaad iyo aayaad xaggood lagaba siiyey ma wax mafcuulkii labaad weeye oo bal matalan waxbaa la siiyey waa mucjiso ama aayood milahu ka la siiyey wax lamid ah amana ay rumeeyeen oo alayhi ay dee calada bmanaa lam aan ka dhigno ama bmanaa ba alayhi waa dee liajrihi ama bihi bisababihi albasharu basharku ay kuba rumeeyeen oo macno waxa weeya waa laqbad un ba dee kole daa inta kale waa macno cad eh ambiyadii ilaahay soo diray oo dhan dee waana ka nebiyin waa nakira fi siyaaqi nafyi kusugan waliba mintii keenaysay inay siiqadu ama cibaaradu ay nas ku noqoto xagga cumuumka ayaaba laba socota waa nebi kasta oo ilaahay soo diray rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku ayiday oo uu ku xoogeeyey mucjizo ayuu siiyey dee mucjizaad kala duwan oo qeyb kaba mida qur-aanka ilaahay intii uu inoogaba waramay rususha mucjizaadkoodina waa ta qeybo kaba mida ilaahay inoogaba waramay haddaba nebi kastoo ilaahay soo diray wuxuu ka siiyey xagga aayaadka xagga mucjizaadka khawaariqda ah wax keenaya dadkii intay arkaan inaanay waxaan la iman karahayn waxana aanay sixir ahayn ay markaa ku aqbalaan ay ku rumeeyaan taas baa ilaahay siiyey wainamaa kaana wainamaa kaana wuxuu baabu ahaa kii ala kaana uu ahaa aladii kii uutiitu aniga lay siiyey waxyan waxyi awxa allahu ilaya ilaahay iisoo waxyoodoo qur'aankan ah oo ka aniga ilaahay isiiyeyna laakiin wuxuu noqday waxyi macnuu maaha in rasuulkii ilaahay mucjizaadkiisii uu ku kooban yahay qur'aankii mucjizaad aad iyo aada u badan oo kala duwan oo lamidaba kuwii ambiyadii hore laba siiyey barhkood bal matalan ay kaba sii xeel dheer yihiin oo dee kitaabkana aan wax kuba arki doona haddii a la idhaah kutubta kalena inooguma sugan axaadiisa kuba baahsan kutubta dalaa-il nubuwana dee iyaga ay markaa inta badan ay ururiyeen ama khasaisii ay kuba soo ururiyeen iyo kuwa mucjizaadkiisa ay kuba ururiyeen oo kale way jiraane eh, lakiin macnuhu waxa weeye rasuulka ilaahay mucjizaadkiisii badnaa aad iyo aada u badnaa mucjizada ugu weyn ee noqotay mid khaalidah mid mustamirahayna kuwii kale dadkii markaa joogay baa arkay wixii ka dambeeyey may arag eh, lakiin mucjizada dee noqotay taa khaalidada ee mustamirada ah in waxa weeye waa mucjizadii qur'aanka marka ama mucjizaadkii kale rasuulkii lahaa rasuulka ilaahay lahaa waxay la mid ahayd mucjizaadkii ambiyadii kale ee waktigaa dadkii joogay ee loo soo diray un ay arkeen ee ama dee ha ku rumeeyeen ama haba diideenba waa sixriya waxyaala haba yidhaaheen mucjizadan dee ilaa waktigeenan ilaa an yarisa allahu larda wamaa calayha jiraysa lawada arkay taasi waa dee mucjizadan qur-aanka ee mustamirada uu kagaba duwan yahay mucjizaadkii kale markaas ee ambiyada ee iyagu dee dad uun gaari un ay arkayeen dabadeedna markaa ay noqonaysay khabar iyo war la sheegayo un ay noqonaysay faarju marka waxaan rajaynayaa an akuna inaan noqdo aksarahum ugu badan waa ambiyadii taabican xagga cid raacda yowma maalinta qiyaamaha cid raacda ka ugu tiro badan inaan noqdo de waa taa islaamkuna sii siyaadaya un bal masalan taas inaan noqdo ayaan rajaynaya taas baa rasuulka ilaah yidhi xadaثnي يuنس بن عبد الأعلى qال أخبرنا بن وهب qال وأخبرني عمرو أن أbا يuنس xdثه عن أbي عن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل bal sغayr ba caawa inoogu sugan halkana أخبرنا بن وهب qاala وأخبرني wow kuwa kale maynaan soo arkahayn waa taa xadaثna l marka aynu soo arkaynay oo waxaan soo arkaynay dee badnaydun أخبرنا بن وهب qال أخبرني عمرو imika wa caadifaa meesha timi waxay leeyihin kolley waa daqaaiqdii iyo ladaaiftii iyo dee umuurihii diqadii sheekana iyo ladaaiftii isnaadka ayun bay kaba mid tahay waxa weeye ibn wahbi ba axaadiis kala duwan buu ka maqlay sheekiisan camr ibn اxaris ibn wahbi hadduu camr ilaaqna waa camr ibn xaris camr ibn dinaari hawlo kicina camr ibn xaris weeye ninkaa ma ka wada maqlay marka dee xadiiskii ugu horeeyuu kaba maqlay wuxuu odhanaya akbaranii fulan ama waaba israacinayo muxuu odhanayey abarana ibn wahbin qaala nimade ibn wahb baa odhanaya abaranii camrun abaranii camrun abaranii camrun oo xadiiska hore mooye kuwa kale markuu sheegayo dee waa ku cadfayey haddaba markii ay dhacday xadiiskii hore mid aan ahayn waa kii koobaad mid aan ahayn oo kuwi uu matal de isaguba wowda uu adeegsanaya si kuwa hore uguma cadfo la wariye gooni kuwii hore kuwii kale looga soo saaro ayay noqotay taas si loogu ishaaro oo loogu caddeeyo in bal mثalا waxa weeye cibaaradan wowdii imkale laba yimaado waa si uu maqlay haddii la gooyana xataa way iska banaanaan lahayde lakin waa habkii uu maqlay ana abaa yunusa nin abaa yunus la yidhah sulaym ibnu jubayr baa la yidhah <clears throat> ninkan ayaa xadatahu can abi hurayrata can rasuuli llahi salى الlahu عalيه waslm anahu qaala waladii ilah baan ku dhaartay nafsu muxamedi moxamed naftiisu biyadii gacantiisa ay ku sugan tahay laa yasmacu bi ima maqlayo axadu axad ima maqlayo min hadihi اlumati ummadan kaba mid ah oo yahuudiyu yahuudi ah walaa nasraaniyun de waa guud ahaanba waa ummadan dee waktigan joogta ilaa waktigii rasuulkiiyo intii kaba dambeysay yahuud iyo nasaare waxaa gaar ahaan loogu magacaabay waa dad dee ahlu kitaab ahaa baabay lahaayeen oo kol haddii k kiyaw kitaab ilaahay soo dejiyey lahaa ay laasim ku noqotay rasuulka ilaahay inay raacaan haddii kalena dad gaalo ay noqonayaan kitaabkoodina kuwa beeniye ay noqonayaan dee kii kalen kitaabba lahayna min baabi awle weeyo san baa gaar ahaan looguma magacaabay axad ummadan kamid ah waa ummadii ummatu dacwa marka ima maqlayo yahuudiyin walaa nasraaniyin oo uma yamuutu dhimanaya walxaal lam yu'min aanu rumayn biladii kii ursultu bihi aniga layla diray ilaa kaana wuxuu ahaanaya min asxaabi الnaar waayo rasuulka ilaahay dee wuxuu ilaahay usoo diray ilى الnaasi kafa dadka o dhan ba marka cid alla ciddii dacwadiisu gaadho ee maqasha ee raaci weyda ama waktigiisii ha noqoto ama inta ka dambaysa ilaa qiya inta laga gaadhayo intaa dee ruux waxa weeye diintu ay jirto la gaadhin waktiga aynu soo maray in dee dhammaan ruuxii mu'miniin aha addunya ay ka wada tegayaan intaan la gaadhin oo dhan ciddii maqashay ee rumayn weydayba ahlu bay noqonayaan gaalay noqonayaan cibaaradan laa yasmac bi axadna kolley mafhuumkeeda wuxuu noqonayaaba haddii dee waxa weeyaan ruuxani aanay dacwadii islaam kuba gaadhin dadka adraafta adduunyada kuma sugan ama meelaha adqaashae cidiba aanay utegin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh aan maqlin oo kale waxa weeye iyada dee markaa taasi kolley cudurdaar waa yeelanayaan oo rasuulka ilaahay waa ciddii dee intay maqashay dacwadii gaadhay rumayn weydee raaci weyday ayaa taasa ruuxu dee bal matalan dhulkaa aan laba gaadhin kuba sugan wuxuu maqlayba aanu jirin taas oo kale de sidii ilaahay wamaa kuna mucadibiina xataa nabcata rasuula taas baaba imanaysa si ahlfatraba ay ahaayeen cibaaradana laa yasmac bi mafhuumkeeda taa inoo keenaya xadaثna yaحya بن yaحya qala akbarana hushaym can صالح بn صالح alhamdaniyi can الshacbiyi qaala ra'aytu rajula min ahli khurasana bal xadiidka kolley yaxya ibnu yaxya tamimi marar badan baan soo aragnay ilaa muqadimadii baan soo haynay hushaymkuna waa imaamkii hushaym ibnu bashir walow dee nin caalim uu ahaa aadna loogu xereeyey loogu tegey xaafidna ah haddana nin de wax tadliisiyo tadliiskiisu badan yahi bu ahaa dadkii can yaraysan bu ahaa tadliiska badsan jiray oo kale halkana can saalixin buu yihi kollay naweyne halkan wuxuu leeyahay arrinkani wuxuu ku xambaaran yahay inuu sugnaaday xadiidkan inuu dee maqlay uu ninkan saalix kaba maqlay dariiq kale uu kaba sugnaaday kalena waa arrin uu soo celceliyo waana arrin ay yidhaahaan uun culimadu bukhaari iyo muslim axaadiis ay noogu sugan nimankaa nimanka mudalisiinta ay warinayaan ay cancaneeyeen ama can ay ku wariyeen samaaceedu inaga aanu inooguba sugnayn waxay ku xambaaran tahay uun inay labada sheekh dee meel kale ay ku ogaadeen ama ay iyagu arkeen meel samaacoodii ama dariiq kaloo samaacoodi kuba sugan yahay waa arrintaasa kol kolle waxaa dhici karta inaan laba helina ah xusnadani baabkeeda ay noqoto sidaa uu kaba cabiray subkii mar weydiiyey mizi oo kale bal taas buu dhahay lakin de arrin baa jirta imika halkan xadiidka saddex dariiq baa isdaba socon doona midi waxa weeyaan oo saalix laga wada warin doono marka xadiidkan cabdat ibnu sulaymaan iyo sufyaan ibnu cuyeyne iyo شhucbaة بن الحajaaج intuba صaalح bay ka wada warin doonaan saa hushay mugaba wariyo xadiidkii waa xadiid lala wadaagsaday oo markaa waxba ishkaal taasi ma laha waxbana uma baahnin hadalkan oo kaleo xadiidkii dee dadkii kaleba way ka wariyeen intadriskii waxba lagu aqoon صaalح way kaba wariyeen waa xadiid markaa laga maqlay صaalح weeye marka can صaalح بn صaalحin kale صaalح بn صaalح iبn mslim بn xayaan baa la yidhaha xayaanka naxyi bay ku naaneysaa me adigu bal صaalxaas ba muxuu yihi alhamdaniy waa reer horey noo soo marnay can shacbiy shacbiga bar isaba reer hamdan buu ahaa camr ibnu sharaxil qaala wuxuu yihi qaaladan eeg daahirka wuxuu ahaanaya ama siyaaqu siduu keenayo inuu shacbi leeyahay saasaan soo arki jirnay oo can shacbiyi qaala markaa shacbi baa yidhi lakiin hadalka ka dambeeya eeg ra'aytu rajula min ahli khuraasana sa'ala shacbiya shacbi waa ninka la weydiinayo qaalada waxaa leh saalix baa leh koley waxyaalo kale oo taasana waynu soo marayo marka taqdiirku muxuu noqonaya oo imika noqonaya can صالح بن صالحi alhamdaniy can الshacbiyi wa can shani ama can xadiث الshacbiyi waa isagoo shacbi xadiiskiisi ka warramayaan odhanayna imika maha shacbi inuu dee leeyihi shacbi baa saa waa isagoo shacbi kaba warramaya ayaa wuxuu yihi qaala صaalح baa yidhi ra waxaan arkay rajula nin min ahli khuraasaan ninkii khuraasaan la odhan jiray ehelkeedii kaba mida macnaa ciraaq bay joogeen ninkani waa reer khuraasaan khuraasaanna habeenadii aan kitaabka bilaabeynay waa ti aan kaba soo hadalay intayd waa bilaad ballaarnayd oo bilaada islaamka kaba mid ahayd culimo aad ah, iyo aad u badan bana ama culimada intooda badanba ay waktiyada ah, ay xaggaa kaba yimaadeen eh, kolley waxaa la arkaa dadaan habeenadaa joognayna jiraan eh, lakiin bilaadaasi eh, waa bilaad ballaarnayd bay ahayd kolleyna dee xaddeedu waktigaas dee macruuf bay ahayd oo imika waxa weeyaan xad ee macruufa iyaga agtooda hayde imika bal waxaan leenahay in magaalooyinkeedii waaweynaa iyo bilaadii saddex dal bay uqaybsan tahay oo dalkan iran la yidhaaho ama iran iyo afghanistan iyo turkmanistan saddexaas bay adigu waayo magaalooyinkii ugu waaweynaa ee beriga umuhaatu ee muduni khurasaan magaaladii naysabur la odhanayo imika nayshabur la yidhaaho eran berigeeda kuba taala iyo magaaladii harati la odhanayo afghanistan bay iyado kuma taala kole balkha iyo waxyaalahaasna kamid unbaabay ahaayeen iyo imika waxa weeyaan marwo oo kale iyo bal mثalا taas iyo iyaduna waxay kuba taalaa dee turkmanistan iyobay kuba taalaa bal mثalا dalkaasay uba qaybsaneed kolley webi bal mثalا waxa weeyaan imika malaa amu labaydha ah magaciisa saas oo kale ayaa wixii beri kaba galbeed kaba xigaana khurasaan wixii beri ka xigaana ma waraa nahri taa ay culimadu kuba idlaaqa jirtay bay ahayd haddaba nin jidaas aadna way u ballaarnayd hay kaba yimi ayaa yimi waa dal aada u ballaadhan bay ahayd arrin baa jirtay oo sufyan thori bal idinkaa ka fikiri doona wuxuu gaba jeeday waa fatwa uu lahaa oo uu lahaa dumarka reer khuraasaan xaji waajib kuma aha xajaajkumadhasimkadnatore lakin arrintii soo xayaadood waa mashaqaada bad de intay soo soconaya malaa laba bilood ama saddex bilood baa lasoo soconayay oo xajka un loo soo soconaya intaas waa saddex bilood afar bilood dad soo soconaya dumarna walow waxa weeyaan ay dadka un kaba mid ahaayeen ay soo xaji jireen oo ra'yigiisi ay ahayd lakin waa mashaqadii berigaa jirtay imakana waxa lagu iman karaaba malaa saacaad baa lagu iman karaa dee dhowr bilood oo dee tuu lahaa dumarka malaa xaj ma saarnaba halkaa reer khuraasan sa'l shacbi haddaba ninka reer khuraasaan shacbi buu weydiiyey faqaala wuxuu yihi ya aba camrin waa kunyadii shacbi ina man qibal na man qibalana dadka iyaga xagga iyaga ahaaday ee min ahli khuraasaana reer khuraasaani yaquuluuna waxay leeyihiin fi rajuli waa ninka sha'nigii iyagoo kaba hadlaya nin ki idaa ctaqa hadduu xoreeyo amatahu addoontiisii uu lahaa uu xoreeyo uma tazawajaha uu guursado fahuwa ka raabi kili badanatahu nin hashiisii ama badanadiisii hadyiga fulay oo kale weeye taasay leeyihin maxaa ujeedada ay tahay waa dee wuxuu soo gudbiyey wixii iyagu odhanayeen ay markaa barhkood islahayn dee dadkii o dhan ma wada ahay waa dadkii dadkaa uu laba kulmay ama dad markaa hadalkan lahaaye ruuxii hadduu addoon lahaayo addoontiibuu xoreeyey waa khayr weyn buu sameeyey oo ilaah buu buu xulaba baxay markaasuu dib u guursaday si waxay kaba dhigayeen in sadaqadiisii ku laabmay oo kale wuxuu uu la baxay ilaahay daraaddii ula baxay ku laabmay oo kaleo maxay laakiin badanadu walow dee neefka geela ay tahayba badanadii laakiin waxaa lagu idlaaqaa inta badan waa hadyiga neefka xaramka loo soo waday oo kale neef dee xoolihiisi uu ka soo saaray halba uu usoo wado inuu xaramka uu kuba qalo waa wux dee kaba baxay markaasaa dee waa nin fuulay oo kale iyadiibu kasii faa'idaysanaya oo kusii intifaacaya wax dhabo loga baxay taasoo kale u lamid yahay taa nafteeda dee dhib ma laha intaa hadduu ku meel gaadho aanu kaba marmin oo dee la arkaa kitaabkaa inay kuba timaado rasuulka ilaahay nin dabada ka wada inuu hashaa arkay deetuu ku yihi fuul dee waa madkaa jidheer buu marayaa meel dheer buu kuba socdaa dee muddo lasii dhaxayo markaasaa waa waday hashiina waa kaxaynaya markaasaa rasuulka ilah yihi fuul oo deetuu yihi innaha badana waa hadi oo dee saasaadan uma fulay intuu rasuulka ilah yihi irkab uu ku celiyay ninkii ugu dambe markii dambe rasuulka ilahi ku yihi wayxak ama waylak irkabha markaa de waa waxuu ka dhigaya wux uu la baxay oo kale uu dib ugu noqday taasay leeyihin bu yihi bal ka waran bu leeyahi faqaala shacbiyu shacbi ba wuxuu yihi xadaثnي abu burdة بن abi muسى abu burda ii waramay in abi muسى عan abihi an abu muسى الأشcrي ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waسلم qaala inuu yihi ثaلaثaة saddex qolo yu'towna waa la siinayaa ajrahum ajrigoodiibaa maratayni laba goor ajrigii baa loo laba laabaya waa saddex xadiidka inooguma sugan kollay dee dawaa'if kaloo xadii loo laba laabayo ajrigooda xataa barkood sida dee azwaajtii rasuulka iyo qur-aanka ay kuma sugan yihinna waabay jiraan saydina waxaan filaya inuu manduumo leeyahay ba ilaa sodomiya u gaarsiiyo qolooyinka ajrigooda loo laba laabayo bal haddaba dad saddex qolo ayaa ajrigooda laba goor la siinaya waa loo laba laabaya rajulun mid waa nin min ahlilkitaabi halkan wey ahlu kitaabkii kaba mid oo aamana rumeeyey binabiyihi salى الlahu alay nebiyihi nebigiisii muusuu rumeeyey ama ciisuu rumeeyeyba waa adraka soo gaadhay annabiya salى الlahu عalيه wasalam de waa risaaladii horena markaa la nasakba faamana bi haddana rasuulka ilaahayna rumeeyey oo watabacahu raacay oo wasadaqahu macnaa dee rumeeyey wuxuu la yimi rumeeyey oo raacay falahu ajraani laba ajri baa usugan ajri dee iimaankiisii hore iyo taas uu ku mutay iyo ajri uu isaga ku mudanayo ee waxa weeyaan rasuulka ilaahay rumayntiisan iyo itibaaciisa min waa cabdun adoon mamlukun la leeyaho addaa gutay xaq allahi tacaala xaqa ilaahay oo adoonka dee awaamirtii ilaahay kaba soo baxaya u dirmaya nawaahidna kaba dheeraado xaqa ilaahay buu gutay xaqa sayidihi sayidkiisina waa u naseexeeyey xaqii u ku lahaa xagga marka laga khidmayo waa gutay falahu kaasna ajraani laba ajri baa usugnaaday kolleyna xagga way inoo dambeeya ama kuwan gaar ahaantiisu tan waa halkan maxalushaahidka dee su-aashii la weydiiyey jawaabteeda tanay noqoni warajuli midna waa nin kaanad lahu ay usugnaatay amatun adoon addoon buu lahaa fakadaaha waa dee nafaqeeyey rabeeyey koriyo adigu dee waxsiintii iyo weeyaan kadaha iyo kadaha haddii xataa luqada dee waxa weeyaan shiditaankuna way noqonaysaa haddii laba shado luqadiina way noqonaysaa ee waa imika haddii la yidhaha kadaahu dacaamu oo kale cuntadiibaa naasibtay oo uu ku intifaacay oo kuba koreeyoy noq macnaa koriyo rabeeye weeyaan oo de waa nafaqeynayay masruufayo fa axsana hidadeedii iyo waxsiinteedii umuuraha su fiicneeyey uma adabaha waana edbiye waxbuu baray waa edbiyo fa axsana adabaha adabteediina waa fiicneeyey uma actaqaha waa xoreeyo wataزawajaha waa kan laba ajri waabu yeeshay halkay kala ahaayeen ninkaasi waa ajrigiisii uu iska baabiiyey ictaaqiisii hore waa iskaba baabiiyo sadaqadii ku laabmay ama ajrigii ku laabmau noqonayo tii hore iskaba buriyey isaguna guursado falahu kaasna ajraani laba ajri baa usugnaado ficilkaa hore uu sameeyey iyo tan dambaabu laba ajri ku leeyahay hadalkan shacbi dhegeyso uma qaala shacbiyu ninkii shacbi ba wuxu i khuraasaniy waa imaamka shacbi ninkii reer khuraasaan buu ku yihi hud qaada hada alxadiida bigayri shayin xadiidkan bilaash iskaga qaado tacab kaama gaadhin umaad rexlayn bu leeya o meel dheer isaga walow de halkaa ahaa laakiin waa la kulmay un markaasoo mala xadiidka aad kasoo warisi de jidaa dheer umuu soo marin waxa weeyaan yadoon tacab kaa gaadhin hawli kaa gaadhin iska qaado xadiidkan muxuu yihi bal eeg faqad faqad kaana rajulu ninku wuxuu ahaa yarxalow mid rexleeya xereeyaba rexleeya fi ma duna hada xadiidkan in ka yar maha deg waa xadiidkan in ka yar ayuu ila madinata ciraaq baa la joogaa safarkuna waad garanayda adoo safarkaa dhibta badnaa dee kolle ciraaq iyo madina waxa laga yaaba horta bil way gaadhaysa haddaan inkaba badnaan intii loo soo kala soconayay xataa raaxilaba haba fuushanaado dariiqu markaa saxro iyo dhib iyo rafaad lahaa haddaba wuxuu leeyahy intan in kaba yar waa xadiid hadduu doono kan kaba yar ayuu ruuxu u rixlaynayay u soconayay ila madinati madina intaasuu soconayey bal wadcigeena iyo wadcigooda eg iyo haddana bal taas iska qaado u leeyahay majaan ahaan ku qaado bal xadiidka kolley macnihiisu waa inoo cadiya haddaan jumladan ugu dambeeyo un qaadano wuxuu leeyahay waxaa kuma sugan fiihi jawaazu qowli lcaalim mila hada taxriida lisaamici calaa xifdi ma qaala ninkii caalimka inuu hadalkan oo kale yidhaaho banaanida ay banaantahay iyadoo arrintu ay tay borin uu ku borinayo ruuxii saamica waxan inuu xifdiyo waxaa kaloo inooguma sugan selafkii ummaddu ilahay ha u naxariiste wixii ay kuba sugnaayeen min alrixlati ilى اlbuldan اlbacida fi xadiiثi waaxidi aw masalati waaxida inay beled dheer tegi jireen waxa weeyaan xadiid keliya ama masale keliya maantana waxa weeya dhegarta xadiisin kaba badan waaba dhici karta de intaasoo xadiid baaba habeenkii la aqriyaya waxa laga yaabaa inuu kilometerna aan jirin ama xaafadda ku xigta inuu yidhah waa iguma dheeriyo jeclaan lahaa wala haddee gurigiisa in loogu keeno laholama yimaadee lakin waxa la qolooyinkiina belbelo ka imanaya walaa rixladii qeyb baa kama qaadatee marka wadcigeeda la eego wadcigeeda la eego de waxa weeye taasoo de kolley in badan baa masaajidka loo soo socday un magaalada marka la eego dhexdeeda iyo atraafteeda ee intaas ilaahay rixlaha inoogama dhigo bal bukhaari baa kitaab ulcilmi oo kale baab rixlati waaya fi masalai naazila waa dhigtay masale su ruuxa kuma timi uu rixleeyo waayo saxaabi maka kaba yimi oo rasuulka ilaahi madiine ugu yimi su-aal keliya ama arrin keliya oo kutim soo naqliyey haddana rixladii dalabka xadiiska wuxuu soo naqliyey jaabir ibn cabdillahi waa saxaabiga jaliilka oo xaafid ahaa ninka u tegayana isaga kasii xifdi badnaa inuu madiine kaba tegey uu masr suuriya tegey xadiis keliya isaba xadiis keliya u raaxila u qaato haddana dib halkii uga soo noqday abu ayub alansaari da-ay kaba dhacday inuu madiine kaba tago masr xadiis uu kuma maqlay uu masr u tegey waa raaxilo haddana markii xadiiskii uu maqlay dib usoo noqdo xataa mu degin magaaladii oo ma fadhiisan oo kale bal dee eh, dadkii kale kama dambeeyeyna raaxilaadkoodii oo taasi waa arrin adag kale iyo khabiib baa wuxuu leeyahay kitaab marka arixla laba yidhaaho rixlada iyo rixlaadka culimada akhbaar wada shayiqo wada la yaab leh ood qariibsanayso dee umuuro wada xaafisna u ku ururiyo waana kitaab matbuuca dee ma weynaan xajmigiisu ma weynaan bal wa taas weyn xaaladooda taas bay ahayd wuxuu leeyahy xadiidkan iska qaado bilaash iskaga qaado shay la-aan tacab la-aan iyo rafaad la-aan intan in ka yar ayaa masaafada dheer iyadoo la cilmi doon taas baa cilmigooda ilaahay ugu barakeeyo waa cilmi ay rafaadkaa u mareen mashaqadaa u mareen waxay doonayeenna aanay magac kale iyo addunyo kale iyo mansib kale iyo aanay wax kale ku dooneyne cilmi doon iyo bal aad naftaadna ku anfacday dadna aad kuga anfacday ay ahaaydo ilah baa subxaana watacaala iyagoo xaaladoodu ay adkayd socodkooda tooda iftiinkan imankaan arkayno dee ninka ugu roon ninka laabad helay waaba dee kaasi waaba caadi buu ahaa dii kalena mama jirin in kitubta inoo diyaarkaa dee waa ta ugu badan waa dee ninku inuu qorto ayay ahayd ba waayo qiimahoodaan lagama baxayn haddii xataa xabad xabada qoran laba helo taas oo kale ayay ahayd taas bay haddana ilaahay subxaana watacaala maqaamka ay kutubtaas inoogu wada alifeen ay dhaxalkaa weyn noogaba tageen ilahay kuma gaadhsiiye oo niyadoodii fiicnayd iyo ijtihaadkoodi iyo xirsigoodiiyo وxdثna abubكر بن abي شhaybة qال xdثna cبدة بن سليمان x وxdثna بن abي cمر qال xdثna سفyان x وxdثna عbayd لله بن معاad qال xdثna abي qال xdثna شعبة kulهم عن صالح بن abي صالح معنaa waa saddex nin waa شhuعبة iyo mثalا marka la eego cبدة بن سليمان iyo سفyان بن عyeyنة saddexdoodaasba saa hushaym ugaba wariye صالح بن صالح xadيiثkan ayay ugaba wariyeen بhada الاسناaد isنaadkaasna ayay kuba wariyeen naxwow xadiidkan mid laba mid ah yar dheeriya baabkan iska day wallah subxana wa taعala aعlam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu